assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii siddeed iyo soddonaad ee kitaabka وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رsuل الله صلى الله عليه وسلم إna min أفضل أياamiكم يوم الجuمعة maalmihiina inta ugu fadli badan waxaa ka mid ah maalinta jumcadeed faأkiruu calaya min الصalaaةi fiihi ee badiya salaada aad igu salliyaysaan maalintaa jumcaha ah badiya fa ina salaatakum macruudatun calay salligiinna waa la ii soo bandhigaya waa la ii keenayo malaa'ig alla uu kacshay baa ii keenaya oo yaa rasuulallahi allahi fulaan ibn fulaan baasaa kugu soo salliyay bay idhahayaane faqaaluu yaa rasuulallahi allahi tucradu salaatunaa calayka waqad arimta qaala yaquulu beliita adiga oo baaba'ay oo lafo burburay noqday oo ciidu ku cuntay waa si u malaynayeen sidee baa markaa muxuu ahaay kugu saladeedu kuu soo gaadhaysaa qaala markaasu wuxuu yihi ina allaha xarama cala alardi ajsaama alanbiyaa alle wuxuu ka manciyey dhulka wuxuu ka manciyey inay cunto malaa'igta jasadkooda inay cunto rawaahu abu daawuuda biisnaadin صaxiix ayb marka waxay u malaynayeen saxaabada ridwan ullahi calayhim inuu ambiyada alle calayhim الsalaatu wasalaam inay sida bani aadamka caadiga ka yihiinoo jasadkood uu dhammaanayo oo lafa uu noqonayo ciiddu cunayso hilibkoodi iyo waxyaalahaas iyo ay sida dadka caadiyan markaas waxaan u sheegay nebigu sala alla alay slam ambiyada alle alayhim salaatu wasalaam jasadkooda inuu alle ka manciyay dhulka inuu cuno oo xadiid kalena waxay sheegtay inay ku nool yihiin qubuurtooda ku nool yihiinoo ay cibaadaysanayaan oo ku tukanayaanoo waa kii soo maray muuseba isagoo qabrigiisa ku tukanaya leylatul israa soo maray rawaahu abu daawuuda biisnaadin صaxiix waana sidaa uu sheegay wey xadiidku صaxiix weeyaan صaxaxahu الsheikh اlalbani fi صaxiix اjaamiع الصغيir wa صaxiix التrغib والتrhiib وعan abi hurayraةa radي allahu canhu qaala qaala rasuulu الlahi salى الlه alay slam ragima anfu rajulin ha booroobo oo ciidda ha galo yani ha dulloobo bay ka dhigan tahay dukirtu san qof sankiisu nin sankiisu ha boorhoobo ha dulloobo dukirtu cindahu agtiisa laygu sheegay oo falam yusalli calaya aan igu saliin qof intuu magacayga maqlay aan igu saliin kolkaa magacayga maqlo alla ha duleeyo sankiisa ha booreeyo rawaahu aburawaahu tirmidiy wa qaala xadiidun xasan waana xadiidku xasanna waa yahay saxiixun lishawaahidihi saxiix likayrihina marka waa yahay oo saxaxu alalbaniyu fi saxiix jaamic sagiir walirwa canhu radي allahu canhu yani can abi hurayra xadiidkaas hore marka waxaa weeyaan waa tahdiid aad iyo aad u daran weeyaan oo eh, xadiis dhowra oo kale arrintaas oo kalena kusoo aroortay oo qofka ramadaan inta u galaan loo dembi dhaafinayo qofka labadiisa waalid weyne kusoo gaadhay ee eh, isagana aan janno ku gelin iyo qofka rasuulka alla sala allahu alيyh wali wasalam ee eh, intuu magaciisa maqle aan ku saliin iyo waxyaalahaas oo kale marka waxaa weeyaan waa ihmaal bay tusinayaa inuu darba yeelayna rasuulka alla sala alla alay slam magaciisa kolkuu maqlo qof caadi ahoo kale uun u yahay marka qofkaas waa habaarkaas waa mutaa salafkii saalixa saxaabadii iyo man bacdahum waxay ahaan jireen markay maqlaan rasuulka sala alla alay slam magaciisa ay maqlaan ama ay iyagu ku dhawaaqaan ilin baa ka quban jirtay xiise iyo shawq ay u qabaan rasuulka sala allahu alayh waali wasalam muxuaha aragtidiisa iyo jacaylka ay u qabaan lin isugu sii dayn jireen oo midabkooda isbedeli jiray oo qaarkood marka ay ayna xadiidka inay wariyaan kole ku tahay ayna kari karin oo siaasay noqon jireen marka qofkii marka muxuu ahaayey jacayl iyo ixtiraam rasuulka all u haya wuxuu keenayaa markuu maqlo magaciisa calayhi salaatu wasalaam inuu bal ugu yaraan ku saliyo hadduuna sidaas marka aanu heerkaas aanu gaadhsiisanayn oo aanu aan ilin iyo ugu imanayno aanu ooynin laakiin qofkii marka isagu iska aamusaayo waxaa weeyaan rasuulku qof caadiya buu agtiisa ku yahay calayhi isalaatu wasalaam oo qofkaasu marka waa qof aan khayr lahayn ee alla haduleeyo qofka xadiiثun xasan وcanhu radي allahu canhu qaal qaala rasul lah sl ly slam laa tajcaluu qabrii ciida qabrigayga ciid ha ka dhiganina ciid waxaa la yidhaha waxa ururta ahee mawsim lehee waqti mucayan oo laisugu yimaado laisugu soo uruura leh marka qabrigaesa haka dhiganina buu leeyay qabrigayga haka dhiganina meel aad isugu imaanaysaan oad kusoo ururaysaanoo mawsim iyo waqti aad u qabanaysaan haka dhigina wa marka wasalluu calaya iguna salliya fa ina salaatakum tablugunii xaysu kuntum salligiinna waa isoo gaadhayaa meel kastoo joogtaanbe haddaad qabrigayga dul joogtaan haddaad masjidkayga ku jirtaan haddaad madiinadeydii joogtaan haddaad meelo kale joogtaan qaaraad kaliya ku nooshihiin salligaad igu sallidaana waa soo gaadhayaay salligayga on badiya rawaahu abu daawuuda biisnaadin صaxiix waa xadiidku صaxiix maaha waa xasan ee صaxiix weeyaan صaxiix weeyaan xadiidku صaxiix weeyaan صaxaxahu sheikh اlalbani fi صaxiix الjaamiع wa taxdiir الsaajid min itikhاadi اlqbuuri masaajid wa fadl الصalaaةi calى الnabi slى الlaه عalيه waslم ismaaعiil alqaadi uu taxqiijiyey ninkan waa albani intaasoo dhan ba waa uu ku saxiixiyey marka xadiidku laba arrimood buu ka hadlaya mid waxa weeyaan waa nahyi uu reebay nebigu sala allau alay slam in qabrigiisa laga dhigto meel muxuu ahaaye mawsimahoo la isugu yimaado oo la isugu soo urura laga dhigto kol hadduu qabrigiisii sidaa marka uu noqday oo uu ka reebay sala allahu alayh waali wasalam in ciid laga dhigto la isugu yimaado oo mawsim la isugu soo ururayo loo sameeyo qubuurtii kalena waa ka sii darantay qubuur alambiyaa wالصaalixiin wاlأ'ima wاlأwliyaa wالصaxaaba ridwan ullahi calayhim min baabin owlaa ayay ka tahay marka saxaabadu ridwan ullahi calayhim caadadoodii waxay ahaan jirtay qabriga nebiga sala allau alيyh wali slam qofkii safar ka yimaadaayo qofkii safar ka yimaada yimaadayo markuu masjidka soo galo waa salaami jiray nebiga sal alay slam qabrigiisa oo nebiga sal alla alay slam iyo labadiisa saaxiibeynba waa salaami jiray sida ibnu cumar oo kale uu yeeli jiray oo kale assalaamu calayka yaa rasuula allah udhahay markaasuu haddana abu assalaamu calayka ya abaabakr assalaamu calayka ya abataah saasuu dhihi jiray caadadoodu mana ayna ahayn inay u soo safraan oo isugu yimaadaan oo maalintuu dhashay ama maalintuu dhintay ama maalintii waxay uu ku soo degay iyo waqti ay isugu yimaadaan oo ay u sameeyaan waqti kastoy miska soo galaanna inay salaamaan oo qabrigiisa ay kor tagaanna ma ayna ahayn caadadooda qofka cusub ee kolkaas safar ka yimaada qofkaasaa soo salaami jiray qubuurtana sida oo kale weeyaano rasuulku sala allahu aleyh waali wasalam qubuuraha baqiic iyo uxud iyo ku dhow waa salaami jiray laakiin waa tegi jiray oo marka yani salaami jiray oo ziyaarin jiray oo ziyarat alqubuur adciyadii aan kusoo soo marrayna uu samayn jiray saxaabadii iyo a'immadii ka dambaysay iyo salafkiina sidaasay ahaayeen laakiin qubuuro ka fog inay aadaan iyo in qabri walbaba waqti laysugu yimaado loo sameeyo iyo in xoolo lagu qalqalo iyo in la dawaafo iyo in la dhudhunkado iyo in la ismarmariyo iyo in ciid laga qaato iyo in la dhidhiso iyo waxaasoo dhan midna caadadoodiina ma ahaan jirin kullina waa wada xaraam <clears throat> midda kalena marka waxa way nabiga sala allahu alay waslam saligiisa in la badyo meel kastoo la joogaba arrintaana iskaga mid yihiin qofki u dhow iyo qofkii ka dheer qof walbaba malaa'ig alla wakaashay ayaa gaadhsiinaysa rasuulka sala allahu alayh wasalam allana waa aqbalayaa cibaado fiican weeyaan rasuulkuna sala allahu alayh wasalam in la gaadhsiiyo oo malag uu kaa gaadhsiiyo uu yidhaha ya rasuul allah hebel hebel baa kugu soo saliyo kusoo salaamay ummadaada ka mid a ah sharaf weyn bay kuu tahay qofka mu'minka oo haddaad garanayso rawahu abu daawuuda biisnaadin saxiix wa canhu radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi waali wasalama qaal maa min axadin yusallimu calay ma jiro qof oo isalaamaayo ma jiro ilaa radda allahu calaya ruuxii ilaa ruuxdaydu allah ii soo celiyaa xataa arudda calayhi asalaam si aan uga qaado salaamta uga qaado rawahu abu daawuuda biisnaadin صaxiix waa xadiidku saxiix mia waa xasan isaga oo صaxaxahu fi saxiixi اljaamic sagiir wa fii gayrih marka xadiidkan kada xadiidkan kada waxa weeyaan wuxuu leeyahay radd allahu calaya ruuxi waxaana nidhi ambiyada alle alayhim الsalaatu wasalaam waa axyaa fii qubuurihim marka waxaad moodaa inay ruuxda ka maqan tahay oo kolkaa ay ku soo noqonayso marka yani waxaa weeyaan raddu ruuxda la sheegayaayo waa raddi khaas ah ruuxdii jasadka ha ku jirto laakiin waxaa weeye inuu waxyaalo kale rasuulka alla salى allahu alayhi waali wasalam muxuu ah cibaadaysiga iyo qubuurtooda ku dhex cibaadaysanaya waa inaga nidhahoo muxuu ahaayey alle subxaanahu wa tacaala xaggiisa karaamaad iyo bay kala kulmaayaan oo muxuu ahayey waa cibaadaysanaya darajaadkooda waa waa socdaan had iyo goor waa u socdaan oo sida loogu fasiro walaalaakhiratu khayru laka min aluula axdaba laxadii ka danbaysay uga sii khayr badantao darajaadkoodu u sii badanaya yani marka rasuulku sala allahu aleyh waali wasalam qofkana loo soo baraarujinayaayo xaalkiisa lagu baraarujinayaayo uu ka soo noqonaya waxyaalihii kale kolkaa iskaga shuqloonaa oo taasuu ka wadaa mooyaane nafti oo ka maqnayd oo kolkaa lagu soo celinayo ma ay ahaa wa can caliyi radi allahu canhu qaala qaala rasul lah salى اllahu alيyه albakiilu man dukirtu cindahu falam yusalli calay bakiilku waxaa weeyaan qofka agtiisa la igu sheegay aan igu saliin qofkaasaa bakiil ah xadiidkana waa صaxiix ligayrihi saxahu fi saxiix اjaamiع الصغيir warawahu التirmidi waqaala xadiiث xasanu صaxiix waana sidaa uu sheegay xadiidku waxa wey waa xadiid xasana waxaa kaloo xadiidka wariyey axmed iyo ibn xibbaan ayaa iyaguna wariyey وعنه رضي الله عنه أن رsuuل الlahi صلى اه علي سلم qاal وعن فضالة بن عبayd رضي الله عنه أنه سمع رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم أن سمع رsuuل الlahi صلى الله عليه وaلي وسلم رaجuلا يدعو في صلاaته wuxuu maqlay نبga all صلى الله عليه وسلم nin oo salaadiisii ku dhex ducaysanaya lm يمجد الlaha taعaalى alla aan أmmaanin walam yusalli cala nabiy sala allahu alayh wali slm nebigana aan ku saliyin ee kolkuu salaadii un dhammaystay un allahuma la atina fi dunyaa un iska bilaabay faqala rasul lah sal ly slam cajila hada kan waa degdegay uma dacaahu waa u yeedhay faqaala lahu ninkii buu ku yidhi aw ligayri mise qof kaluu ku yidhi idaa sallaa axadukum midkiin markuu tukado falyabda ku bilaabo bitaxmiidi rabbihi subxaanahu wa tacaala rabbigiisa ku xamdigiisa ha ku bilaabo waahanaa'i calayhi iyo ammaano uma yusallii cala nabiy sala allahu alayh wali slm imigana ha ku saliyo uma yadcuu bacdu yani bacda dalika intaa badadan ha ku ducaysto bima shaa wixi uu doono saha yeelo saasaa marka muxuu ahay ducada lagu aqbalaya rawaahu abu daawuud watirmidi wa qaala xadiidu xasanu صaxiix kan waa degdegay buu marka yidhi degdega nooca kale ohon isaguna waa imaan doonaayo aan allaberiga aan lagu aqbalin oo kaas oo yani isaguna ah inuu qofku uu daahsado aqbalkii alla uu yidhaaho alla waan baryaho alla waan barya haba igama aqbalin oo ducada iska daayo taasuna marka nooc deg dega ka mida weeyaan tanuna waa mid kale rawaahu abu daawuud oo tirmidi qaala xadiidun xasanu saxiix waana sidaa u sheegay xadiidku saxiix weeyaano saxahu lalbani fi saxix jaamici sagiir wa sifati salati nabiyi sala allahu alayh wali wasalam wagayrihimaa wacan abi muxamed kacbi bni cujrata radi allahu canhu qaal kharaja calayna rasuulu llahi sala allahu alيh wali w rasuulka allah nagu soo baxay faqulnaa yaa rasuul allah waxaana rasuulka allow qad calimnaa kayfa nusallimu calayk waan naqaanaa sida aan kugu aan kugu salaamayno assalaamu calayka ayuha nabiyu waraxmat ullahi wabarakaatuh baa muxuu ahay baray inaan dhahno fakayfa nusallii calayka sidaan kuugu salinaa qaala markaasu yihi quuluu waxaad dhahdaan allahuma salli calaa muxamedin wacalaa ali muxamed kama sallayta laa ibraahim إنka xميid مجيد اللهma bارك على محمد وعلى آل محمد كما bاركتa على آل إبراهيma إنka xميid مجيد متفق عليه xadيiثku marka wuuna imaan doonaa kun iyo afaر bqل iyo لحna wuu ku iman doonaa waana slgankadu waa sliga la yidhaho salaaة الإbrahimiya la yidhaaho kayfiya loogu saliyo nebiga slى الlaه عليه وaلي وsلم ta ugu fiican weeyaan marka isagaa la qinayna way weydiiyeen saxaabadu ridwaan ullahi عalayhim marka nebiguna sal ly slm sidaa dhaha buu yihi xadiidkuse waa riwaayaad badan yahay oo riwaayaadkiisu aad bay u fara badan yihiin eh, waxaana riwaayaadkiisaasoo dhan eh, istiqsaaku sabci alxamdulilah alxaafid ibn xajar fi fatxi ilbaari eh, sheekh اlalbani kitaabkii sifatusalaati sifatu salaati nabiy sala allahu alayh wali wslam la yidhaaho isaguna ilaa toddoba riwaayo iyobuu ka sheegay marka mid ayi riwaayo riwaayadka ka ah qofkii ugu saliyaa nebiga sala allahu alayh wali wasalam amarkaa nebiga sala allahu alيyه wasalam nin fuliyey waa noqonayaa nebiga sala allahu alيyه wali wasalam si fiican ugu saliyey waa in marka midii uun ugu dooroon ama midii u yaqaana ugu dhib yar qofka iska qabsadaa waa heli karaa وعn abi mascuudi الbadriyi radي allahu canhu qaal ataanaa rasuulu الlahi salى الlaه alيه alي slm rasuulka allaa noo yimid wanaxnu fii majlisi sacd bni cubaadata radia allahu canhu annagoo majliskii sacd bni cubaada fadhina faqaala lahu bashiir bnu sacd bashiir bni sacd bni haclaba nucmaan ibn bashiir aabihi رضي الله canhuma yaa wuxuu yihi amarana allahu alla wuxuuna faray an nusalliya calayka inaan kugu sallinaa yaa rasuula allah fakayfa nusalli calayka sidaan kugu sallaynaa waa inta aadu soo degtay ee salluu calayhi la yidhi fasakata rasuulu llahi sala alla alay slm rasuulka alla waa aamusay xataa tamanaynaa ilaa aan ka tamaninay annahu lam yas'alhu inaanu su-aali lahayn waa inuu nebigu sala alla alay slam intaas dhibaystay ayay u maleeyeen laakiin ma ahayna waxbaa kusoo degayay uma qaala rasuulu llahi sal ly slm markaasuu rasuulka alle quluu dhaha allahuma salli calaa muxamedi wcala ali muxamed kama sallayta calaa ibraahima wbaarik calaa muxamedi wcala ali muxamed kama baarakta calaa ibraahima inaka xamiidu majiid wاsalaamu kama calimtum rawaahu muslim tanan marka waa riwaayo kale oo xogaa kaga yar duwan wacan abi xumaydin الsaacidiy radia allahu canhu qaal qaaluu waxay yidhahaan saxaabada ridwan ullahi calayhim marka riwaayadii dhexe hadda waxay sheegtay in ninka saaxiibkii uu ahaa bashiir ibni sacd radia allahu canhu marka kii kacb ibni cujra iyo kankada abu xumaydna iyagoo iseedlaaqeen oo saa'ilka ma ayna sheegin hadday marka qadiyadu isku mid ahayd oo hal majlis uu ahaa marka kaan abu abu mascuud ayaa labada kaleba fasiraayo oo inuu meesha lagu su-aalayna ahayd majliskii sacd ibni cubaada ninkaas su-aalayna uu ahaa bashiir ibnu taclaba bashiir ibnu sacd ibnu taclaba ii sheegaya markaasuu yihi yaa rasuula allah kayfa nusalli calayka sidaan kuugu sallinaa qaala markaasuu yihi quuluu allahuma salli calaa maxamedin wacalaa ali maxamed allahuma salli calaa maxamedin waawaajihi wacalaa aswaajihi wa duriyatihi kana markaa ziyaad kusii daray allahuma salli calaa maxamedin wacalaa aswaajihi wa duriyatihi haweenkiisii iyo ubadkiisiiba kamaa sallayta calaa ibraahim wabaarik calaa maxamed wacalaa ali maxamed baarik calaa muxamedin wacalaa azwaajihi waduriyatihi kamaa baarakta calaa ibraahima inaka xamiidu majiid sidaa dhaha weeye kana waxaba muttafaqun caleyh waa waxyaalaha marka laysu su-aalo waxaa ka mid a sidee buu alla u leeyahay subxaanahu rasuulku sal ly slm u leeyahay kamaa sallayta calaa ibraahim oo uu ugu shabahaya salliga nebiga sala allahu alayh waali slam loo dalbaayo middii ibraahim alle uu ku salleeyey isaga oo markaa lagu ogyahay xagga cilmulbayaankana inuu mushabahu bihi uu ka xoog badan yahay mushabaha uu ka xoog badan yahay oo sifadaas ay iska shabahaan uu kaga xoog badan yahay oo isagu asal uu yahay kan kada kalena mulxaqu ku noqonayo isagoo haddana la og yahay rasuulku sala allahu alayh waali wasalam inuu ibraahim ka fadli badnaa marka taasna jawaabo dhowraa ah looga jawaabaa waxaase ula u fiican midda uu ku jawaabay alimaam ibn اlqayim raximah اllahu tacaala taasa waxay tahay aali maxamedka la sheegayo calaa maxamed waaali maxamed muxuu ahay waxaa soo gelayaa nebiguna sala allahu aleyh waali wasalam waa soo gelayaa marka aali maxamed oo uu ku jiro isaguna ku jiro aali ibraahim baan ujeeda ha aali ibraahim oo uu maxamedna ku jiro salawaatu ullahi wasalaamu calayhi e, muxuaha salaaddii u xasishay ayaa isagoo keligii ah loo dalbaaya inay taas oo kale ay u xasisho taasuna marka waxay ku dhacaysaa riwaayada dhahaysa kama sallayta calaa aali ibraahim haddii la yidhaha kama sallayta calaa ibraahim wacalaa aali ibraahimana marka ibraahim iyo aal ibraahim oo dhan intuu uxasashay oo dhan oo isaga loo dalbaya bay noqonaysaa kitaabu aladkaar aladkaar waa jamcu dikr baabu fadli dikri walxabsi calayhi qaala allahu tacaala wala dikru llahi akbar alle dikrigiisa wax walbaba ka weyn wa qaala fadkuruunii adkurkum waqaala qaala tacaala oo yani taasuna waxay tusinaysaa fadliga ay leedahay dikriga alla addoonku alle uu xusaayo inuu keenayo oo u sababoobayo al oo mxuaalla isagana xusa marka taasuna sharaf weyn ay u tahay sida ubay ibnu kacab qisadiisa ku soo marray markuu ogaaday ma allaaba i oo magacayga sheegay markuu yidhi haa laydi u faraxa la ooyey wa qaala tacaala wadkur rabbaka fii nafsika tabarucan wakiifa rabbigaa ku xus naftaada dhexdeeda tadarucan isdullayn iyo wakiifatan cabsi wa duuna aljahri min alqowl iyo kor u dhawaaq la-aan oo hadal ah hadal aan kor dhawaaq ahayn bilguduwi waalaasaal galabtii iyo maxaan eh, eh, jiray aroortii iyo galbihiiba walaa takun min alghaafiliin ha noqonin kuwa gaafiliinta ee dikriga alle ka jeeda ha noqonin waqaala tacaala wadkuru llaha kasiira lacalakum tuflixuun alla xusa faidaa qudiyat isalaatu fantashiruu fi lardi wabtaguu min fadli illah wadkuru llah marka kolka salaadu idin dhammaata baa laleeyahay dhulka ku kala baaha oo risqiga alla raadsada oo dikriga allana badiya marka iyaga oo la faray marka kolkaa inay salaadii joojiyaan iyo haddana dikriga inay badiyaan kolkii suqaqoodii iyo joogaan dukaamnadoodii iyo guryahoodii wa qaala tacaala ina almuslimiina wاlmuslimaat ilaa qowlihi tacaala wاdakiriina allaha kaiira wاdakiraati acad allahu lahum mغfiraة wajran cadiima dad alla soo ammaanayey oo sifaadkooda wa wanaagsan uu soo sheegay soo sheegay oo raggii haweenba isku daraayay oo goortii dambena natiijadooda fiican iyo jazahooda iyo abaalgudkooda uu sheegay inay maqfira iyo dembi ee ajri cadiim ay yihiin ayuu marka wuxuu kusoo daray addaakiriina allaha kaiira wadaakiraat ahmiyada dikriga marka halkaas laga garanaya wa qaala tacaala yaa ayuha aladiina aamanu idkuru llaha dikran kafiira wasabixuuhu bukrata wasiila dadkiina mu'miniinta ahow xusa alla xusa oo xus badan xusa oo u tasbiixsada gala aroortii iyo galabtiiba aroortii galabtii marka la yidhaha labada tarafood laga soo qabtay inta u dhexaysa marka in alla la ilaawo ma ahee tacmiim baa laga wadaa yani fi kulli waqti wal aayaatu fi lbaabi kahiiratun وعn abi hurayrata radi allahu canhu qala qala rasul lahi salى اllahu alيyه wali wslam kalimataani khafiifataani calى اlisaan waa laba eray oo ku fudfudud carabka u fudfudud oo si dhaqsaa ugu dhawaaqayo haqiilataani fi lmiisaan oo ku culus miisaankana xabiibataani ilى الraxmaan allana uu jecel yahay subxaana allahi wbixamdihi subxaana allahi alcaظiim rawahu muttafaq calayh waana aakhiru xadiid fi saxiix الbukhaari weeye xadiidkaas marka waa arrin adkaarta rasuulku sala allahu alayh waali wasalam uu isagoo kulli dihi jiray ama ummaddiisa uu bare u sheegay waxaa weeyaan erayo gaagaaban oo dhib yar oo macnasan oo si dhib yar loogu dhawaaqi karo oo muddo gaaban in badan lagaga akrihi karo oo haddana aada iyo aada u qiimo badan marka saas daraaddeed waxa weeyaan waa inuu qofku ku dadaalo alkaar nabawiya alma'huura can rasuuli illahi sala allahu alay wali wasalam inuu ku dadaalo intuu isagu mid isagu samaystay ama qof kale uu sameeyey oo xisbi kale iyo xisbi kale iyo waxyaala la yidhaaho uu isku dhibi lahaa oo maktubo kale iyo ka aqrisan lahaa waa inuu adkaartaa nebiga sala allahu alayh waali wasalam intuu barto uu iyada ku dikristo muttafaqun calayhi wacanhu radia allahu canhu qaala qaala rasul lah sala allahu alayh waali wasalam laan aquula inaan dhaho subxaana allahi walxamdu lilahi walaa ilaha illa allah wallahu akbar inaan sidaa dhahaa axabu ilaya aan ka jeclahay mima طalacat calayhi shams wax alla waxay qorxu soo baxdo o dhan wayaani waa addunya intaas ka jeclahay addunya oo dhan rawaahu muslim وعنه رضي الله عنه أن رsuuل الlhi صلى الله عليه وaلي وسلم qاal man qاla lا إلaha إلا الله وحده la شhريka لh lh الmلك وlh الحمد وهuوa عlى كuلi شhيء qدير في yوم مئةa مرة boqol goor qofkii maalin yidhaaha imsa daqiiqu boqolkaas ku dhihi kari lahaa شhan daqiiqo inayna gaari lahayn baa laga yaaba laa ilaha illa اllahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir qofkii sidaa dhaha fii yowmin maalin mi-ata mara boqol goor dhaha kaanat lahu waxay ula mid ahaanaysaa cadla cashri riqaabin toban qof xorayntood ayay ula mid noqonaysaa wax u dhigma wa kutiba lahu mi-atu xasana boqol xasanaa loo qorayaa wamuxiyat canhu mi-atu sayi-a boqol sayi waa laga tuurayaa wa kaanat lahu xirzan min ashayطaan waxayna noqonaysaa xirsi xir shaydaanka uu ka xirsi xidhan yahay bay noqonaysaa yowmahu dalika maalintiisaas oo dhan xataa yumsiya ilaa ka gabaldhacsado walam yaأti axadun qofna lama yimaado biafضala mima jaءa bihi wuxuu la yimid wax ka fadli badan lama yimaado ilaa rajulun qof mooyaane camila akara minhu sameeya in ka badan intaa u isagu boqol ka dhahay laba boqol boqol iyo toban boqol qofkaa unbaa ka fadli badnaan karaya qof kale oo ka fadli badnaan karayaana ma jiro mid kale oo ka macanasanna waaba inoo iman doona oo intaa ka yar yacni wa qaala wuxuuna yidhi man qaala subxaana allahi wabixamdihi fii yowmin mi-ata mara kanaa ka gaabane boqol goor subxaana allahi wabixamdihi qofkii dhaha subxaana allahi wabixamdihi subxana allahi wabixamdihi subxana allahi wabixamdihi hal daqiiqa inuu boqol ku dhihi kari lahaa baa laga yaabaay cuutat canhu khataayaahu dambiyaalkiisa waa laga tuuraa wain kaanat midla zabadi lbaxr walow haba ahaato badda aburkeeda oo kale ha ahaato badda xumbadeeda oo kale haba ahaato ha fara badnaatee waxa weeye dembigiis oo dhan baa laga tuuraya وعn أbي أyوب الأنصاaري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم qاaل من qاla لا إلaha إلا الله وحده لا شhريكa لh لh الملك وله الحمد وهو عlى كuلi شhيء qدير caشhرa maraatin toban goor qofka dhaha kaana kaman actaqa arbacata min waladi ismaaciil arbacata anfusin min waladi ismaaciil wuxuu noqonayaa qof xoreeye oo kale afar qof oo duriyadii nabi ismaaciila calayhi الsalaatu wasalaam muttafaqun caleyh marka banu ismaaciilna fadli gaara ayay ka leeyihiin muslimiinta intooda kale oo xareyntooda marka way ka ajir badan tahay xoreentada addoommada kale kan iyo kii kalena marka way isku dhodhow yihiin oo oh, kolkii qofkii toban yidhaahaayo muxuu ahaa toban goor ka yidhaahaayo afar qof xoreeyey oo kale u noqdo meequu noqonayaa qofkii xoreeyey ee qofkii boqol goor ka yidhi meequu noqonaya afartan oo ka afartan buu noqonaya waa kii horese marka wuxuu ahaa ha toban toban bay noqonaysa marka kana ka badan waase haddii ay marka xisaabtu sidaa ay ku soconayso laakiin haddii ay xisaabtu cagsi ku soconayso oo markuu yaraadana ajrigu u badanayo markuu batana ajrigu uu e, yaraanayo sii soonka oo kale soonka sunnaha oo kale e, waxaa weeyaan e, waxay muxuu ahaye xaaladdu marka sidaa ma noqon karayso alla sabab muttafaqun calayhi marka labadan xadiid midna wuxuu sheegay qofkii toban goor ka yidhaaha inuu afar qof ula mid noqonayso midna wuxuu sheegay qofkii boqol goor ka yidhaa boqol goor ka yidhaahaa inay ula mid noqonayso boqol qof ya toban qof ula mid noqonayso wa وعn أbي dr رضي الله عnه qاal qاla lii rasuul الlah صل ل sلم rasuulka alle wuxuu yidhi alaa أخbiruka بأxab الكalaami ilى الlah miyaanan kaaga warramaynin erayada ku alla ugu jecel yahay hadallada hadalku alla ugu jecel yahay miyaana kuu sheegayn hadalku alla ee hadallada lagu hadlo ugu jecel yahay yaa ogaan kara oon rasuulka alla ahan sala allahu alayh waali wasalam walaa yunabiuka midlu khabiir marka rasuulka alle waxay kusoo soo alla uu sheegay inuu erayada noocaasa ugu jecel yahay yaa wuxuu leeyahay abuderyow ma kuu sheegaa marka abuderi hadduu sheegay innagana waa inoo sheegay abuderi waa inoo soo tabiyey oo inoo soo wariyey marka ogaada qof walowba qof walowba ogow bal allah erayada uu jecel yahay si aad u badsato ina axab alkalaam ila allahi subxaana allahi wabixamdihi erayada alle wuxuu ugu jecel yahay subxaana allahi wabixamdihi rawaxu muslim yaridoodana marka bal fiiri ma dheera subxaana subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi oo keliya inay miisaanka buuxisano waa kaa soo maray subxaana allahi iyo alxamdu lilahina inay hal mar kolkii la yidhaaho bayna asamaa'i waalardi ay buuxiyaan baa soo maray marka subxaana allahi wabixamdihi subxana allahi wabixamdihi subxana allahi wabixamdihi qofkii yidhaahaayo maalintii malyon goorna waa ka dhihi karaa وعn أbي mالك الأشعري رضي الله عنه qال qال رsuل اه صلى اه عليه وسلم الطهور شطر الإيمان طهر qaadashadu waa iimaanka nuski والحamdu للahi تملأ الميزان وسبحاaن الlahi والحamdu للahi تملأani أو تملأ ma byn السماءi والأرض rawaahu مسلم waana soo hormaray laba goor oo y ma byn السماawaaتi والأرض waana soo hormaray xadiidkan kada oo laba goor buu soo hormaray oo ألف واحد وثaلاaثين iyo خمسة وعشhرين oo isagoo intaa ka dheer midka u horeeya ugu dheera وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى رsuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم nin reer baadiya u yimid rasuulka all صلى الله عليه ولي وسلم oo faqاala callimnii كلاaما أquلhu ibar ere aan dhaho qofkaasu isbar er aan dhaho marka uu leeyahay wuxuu ku hadlo oo isaga la noqoto inuu alle ku ammaanayo oo e, alle ammaanada ay ku fiican tahay uu iska heli kari lahaa laakiin wuxuu og yahay marnaba inaanay aqoontiisa iyo garaadkiisu ayna gaari karaynin rasuulka alla sala allahu aleyh waali wasalam oo rasuulka alle xaqiiqadii uu yaqaano isagoona aqoon karaynin saasuu marka u su-aalayaayo eray aan idhaaho alle ugu dikriyo alle ku ammaano alle ugu dhowaado janno ku galo ii sheeg buu ka dhigan yahay qaala markaas noocaas kalena waa hadda ka hor baynu soo marray abubakr sidiiq oo ku yidhi yaa rasuul allah maxaa ii sheeg waxaan salaada ku dhex idhaah iyo waxaan idhaaha kolkaan eh, mxuaha eh, aroortiiyo galabtii aan dhahay iyo rag kaloo iyaguna sidaasoo kale dhahaya iyo eh, axab alacmaali ila allahi muxuu yahay iyo maxaan janna ku galaa iyo su-aalaha nooca ay su-aalaya bal hirsan qaala markaasuu yihi qul waxaad dhahdaa laa ilaha illa اllah waxdahu la shariika lah wallahu akbar walxamdu lilahi kasiira wsubxaana allahi rabi اlcaalamiin walaa xawla walaa quwata illa billahi alcaziiz alxakiim sidaanay buu dhahay qaala markaasu wuxuu dhahay ninkii fahaa-ulaa'i lirabbii famaa lii kuwaa rabbigay baa iskale anna maxaan leeyahay ani waxaan alla ku baryado uu leey kuwan waa alla ammaane anna maxaan alla ku baryadaa qaala qul allahuma اغfir lii وارxamnii وhdinii وارزqnii rawahu mslim وعn hwbana radي allahu canhu hwban ibn bujdud mawlى rasuuli الlahi slى الlaه عalيه alي وsلم وradي allahu canhu qaala kana rasul lah sl ه alay slm rsulka alle waxaa jira ida اnsرfa min salaatin min salaatihi salaadiisa markuu ka gadoomay oo ka baxo اsتغfara ثaلaaثan saddex goor buu istikfaarsan jiray wa qaala wuxuuna dhihi jiray allahuma anta السlaam وminka السlaam tbaarakta ya da اjalaali wاlkraam saasuu dhihi jiray qiila lilawsaaci awsaaci abu camr cabdiraxmaan ibni camrin alawsaaci nisba ila alawsaac waa xay xaafad oo ka mida xaafada magaalada bayruud ka mida oo intuu haddaba ku aasan yahay weeyaane ayaa la weydiiyo waxaa la yidhi wa huwa axadu ruwaati alxadiid xadiidkan ragga weriibu ka mid yahay markuu weriiba waxaa la yidhi kayfa alistiqfaar istiqfaarkaas waa sidee see loo istiqfaarsanaya qaala markaasuu yihi taqulu astaqfir اllah astaqfir اllah hadaysaa saddex kordhaysaa ayb rawaahu muslim waxaanu ku iman doonaa alf wa tamanumiya sabciinna waa ku iman doonaa mar laba marka dikrigan kadu waxaa weeyaan adkaarta mutlaqada ma ahee waa adkaar adkaar salawaat adkaar alatii tuqaalu dubura salawaat wa can lmugiirati bni shucba kana waa sida oo kale weeyaane radيa allahu canhu ana rasuula اllahi salى اlه alيه waslm kaana ida faraga min asalaati waslm wasallam kolkuu salaada ka baxe uu salaamo naqsado waxaan taa u celcelinaya wasallamtaas aimada qaarkood oo iyagu sheegay adkaartantada la sheegaya ee salaadaha dabadooda la leeyahay inay yihiin intaa salaada laga bixin ibnu taymiya ka mid a kaas adkaarta la sheegayaa ee salaadaha dabadooda laaqdee laleeyahay waa kolkii la dhameeye atixiyaadkii iyo la dhameeye weli aan laga bixine akhirkii joogta saas u dhahay marka xadiidkan kadu wuxuu caddeeyey inuu bacda salaama dikriganu ahaa qaala ah, markaasuu haddana wuxuu dhihi jiray laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir allahuma laa maanica lima acطayta walaa mucطiya lima manacta walaa yanfacu da ljaddi minka ljad saasuu dhihi jira muttafaqun calayh allahuma laa maanica limaa acطayt allow wax celin kara waxaad bixisay ma jiro walaa mucطiya limaa manact waxaad eh, muxuu ahay ceshatay ood manciday wax bixin karaana ma jiro walaa yanfacu da ljaddi ninka qofkii ayaanka lahaa ee maalqabeennimada lahaa ninka eh, xaggaaga uguma talayo waxba aljaddu marka jadkaasu saddex macni iyo buu leeyahay oo dadaalka iyo nashaadka waa la yidhaah markaas eh, macnuhu wuxuu noqonayaa qofkii dadaal inkastoo dadaalo oo aqoon iyo waxa uu leeyahay nashaad iyo hayo xaggaaga waxba taas ugama tarayso haddii aadan adigu waxaadan u qadarin ma keensan karo dadaalkiisa iyo xirfadiisa kuma keensan karo jadka midka awowga ana waa la yidhaaha yani marka qofkii abtirkiisa iyo dhalashadiisa iyo reer hebel iyo uu yahay iyo xaggaaga waxba ugama tarayso wax qiima ugama fadhido maalqabeelnimadana waa la yidhaha xadliga iyo nasiibkana waa la yidhaha intaasoo dhan ba waa u suubataa marka ani macnahiisa waxaa weeyaan waxaasoo dhan agtaada waxba ugama tari karo qofkaad adigu wax siisa unbaa u heli kara muttafaqun calayhi isna wuxuu ku iman doonaa alif wa sabcmiya inain amaaniin wacan cabdillahi bni zubayri radi allahu tacala canhuma annahu kaana yaquulu dubura kulli salaatin salaad walbaba gaadaasheeda wuxuu ku dhihi jiray xiina sallam isna waa kii muqira sidiis oo kale markuu salaamo naqsada u dhihi jiray laa ilaha ilا اllah waxdahu la shariika lah lahu اlmulk walah alxamdu wahuwa عalى kuli shayin qadiir laa xawla walaa quwata ila billah laa ilaha ilا اllah walaa nacbud ila إyah lahu الnicmaة والfضل وlahu الثanاء الxasan laa ilaha ilا اllahu ma jiro kula caabudaa walaa nacbudu ilaa إiyaahu isaga waxaan hayna ma caabudayno lahu الnicma nicma isaga iskale walahu الfضl deeqra isagaa leh walhutana alxasan ammaan wanaagsanna isagaa leh laa ilaha illa allahu mukhlisiina lahu diina walow kariha alkaafiruun kulla caabudaa ma jiro isagu oo iska leh cibaadada oo dhan iska leh walow kariha alkaafiruun walow gaaladu haba necbaysteene u aaba yeelmayna wayaan weeye oo asnaamtooda iyo waxaas iyo u in alla keliya un baa la caabudayo kolka layidhaahee waxoodaas waxba kuma fadhi qaala ibnu zubayri radi allahu canhuma cabdullahi ibnu zubayr mar wuxuu dhihi jiray intii hore waxaan marka isagaa sidaa ku dikrihi jiray wa kaana rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam yuhallilu bihinna dubura kulli salaatin maktuuba rasuulka alla sal alay slam wuu ku dhawaaqi jiray salaad kasta oo farad aba gadaasheeda rawahu muslim salaad kasta oo farada marka salaadaha faradka ah, kaartooda weyn wacan abi hurayrata radiallahu canhu ana fuqaraءa almuhaajiriin أtw رsuuل الlahi صلى الله عليه ولي وسلم فqradii مهاaجiriinta ahlu sufihii iyo baa u yimi rasuulka all صلى اه عليه وسلم faqالوا waxay ذahaba أهlu الدثuuri بنaجاaة العlى والنaعيم المqيم way la tageen dadkii maalqabeeka ahaa darajooyinkii sarsa iyo nicmadii daa'imka ahayd يuصلuuna كama نuصلي ويصumuuna كama نasuum وlahm ضم min أموال waxay leeyahay dheeraadaho baahidooda ka dheeraadaho maal ah yaxujuuna ay ka xujiyaan wayactamiruuna wayujaahiduuna wayatasaburuun annaguse marka taasaanan heli karay weeyaan markaasu wuxuu yidhi alaa ucallimukum shay-an miyaanan idin baraynin wax oo tudrikuuna bihi man sabaqakum ku gaadhaysaan qofkii idinku horreeyey wataskuna bihi man bacdakum aad ku dhaafaysaan kaga badinaysaan dadka idinka daeena walaa yakunu axadun afdala minkum qofna aanu ahaanin idinku idinka fadli badan ilaa man sanaca midla maa sanactum ilaa qofka sidan aad yeeshaan mooyaane qaaluu kiisan oo kale aad yeesheen oo kale yeela walaakiin maalkiina idinla dheen marka idinka fadli badanaya weeyaan qaaluu markaasu idin balaa yaa rasuula allah yaa rasuula allah inoo sheeg qaala tusabbixuuna wataxmaduuna watukabbiruuna dubura kuli sa hamsa wa halaaثiin halaaan wa halaaثiin saddex soddon goor ayaad saacadii walbaba gadaasheeda dhehaysaa maktuuba qaala abu salix abu salix samaan wasmuhu dakwan weeyaane xadii araawi can abi hurayrata radi allahu canhu abu hurayra xadiidka ka warinaya baa wuxuu yidhi lamaa su-ila can kayfiyati dikriha abu saalix baa la weydiiyey see loo dhayaa kuwa kada ayuu yaa la yidhi markaasu yaquulu wuxuu dhahayaa subxaana allahi walxamdu lilahi wallahu akbar wuu dhahayaa xataa yakuuna minhuna kullihina alaaan wa alaain muttafaqu calayh sidaasuu dhahayaada abu saalix uu leeyahay raximah ullah laba siyoodba waa ku suudo ilaahayo inuu leeyahay mid walbaba gaarkeedii ugu celcelinaya ilaa saddex iyo soddon uu ka gaaro iyo inuu leeyahay waa isku darayaayo ilaa saddex iyo soddon uu iyagoo sidaa isugu jira oo ka yidhaaho subxaan allah alxamdu lilah wallahu akbar subxaan allah alxamdulilah wallahu akbar usaddex islanka yidhaaho ama subxaan allah subxaan allah subxaan allah saddex islanka yidhaaho alxamdulilah alxamdulilah saddex soddon allahu akbar oo sidoo kale intaba waa ku suuroobaysaa wazaada muslimun fii riwaayatihi waa muttafaq calayh muslimna wuxuu ku daray farajaca eh, fuqaraa muhaajiriin ilaa rasul lah sal sl waxay ku noqdeen fuqaradii muhaajiriintu rasuulka alla sala allau wasalam faqaaluu waxay yidhaaheen samica ikhwaanuna ahlulabal bimaa facalnaa walaalahagii maalqabanka ahaa waxay maqleen walaalahay leeyihin olfiri marka waa marka xasad kama ay ahaa walaa leeyihin cadow kama dhiganayaan wax maqleen walaalahayagii maalqabanka ahaa wixii aan samaynayo fafacaluu midlahu isagii oo ka sameeyeen faqaala rasuulu llahi sala allau alayh wali wasalam dalika fadl ullahi yuutiihi man yashaa kaas waa fadli oo qofku doono marka siiya horta horena waa u ishaaray rasuulka alla sal alayh wali wasalam adduhuur jamcu dasrin bdaali waskani saa mkalaثa huwa almaal kahiir wacanhu radi allahu canhu can rasuuli lahi sal l sl qaala man sab allah qofka alla u tasbiixsada dubura kuli salaatin salaad walbaba gadaasha duburtaasoo ibnu taymiha raximah اllahu tacaala aan marka dhowaalkiisa sheegayna uu qabsaday oo wuxuu yihi duburu xayawaan juz-un marka sidaasna waxay noqonaysaa salaada duburteeda la sheegayo ee antan la dhahayaa waa juz-i iyada ka mid ah intaa salaaddii laga bixina laakiin xadiidkii almuqira ibnu shucba iyo cabdullahi ibnu zubayr iyo yaa radina fasiraya inay yihiin bacda sa marka qofkii salaad walba gadaasheeda ثaلaaثan وaلaaثiin qofkii u tasbiixsada وxamd allaha lana ku xamdiya ثaلaaثan وaثaلaaثiin وkabr allaha ثaلaaثan وaثaلaaثiin u takbiirsada ثaلaaثan وaثaلaaثiin وaqaala tamaama الmiئة boqol buuxintoodiina yidhaaha laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir gufirat khataayahu dunuubtiis baa la dhaafaa wain kaanat mila zaba baxr haba ahaato badda aburkeeda oo kale ahaadee rawahu muslim marka xadiidkan iyo xadiidkii hore labadan riwaay way iswaafaqsan yihiinoo waxaa weeyaan alaaa wa alaaثiin alaaa wa midiiba laga dhigaayo laakiin kan wuxuu la dheeryahay kolkii mxaa sagaaliyo sagaashan isku noqdaan boqolka kii lagu buuxin lahaa sheegay wa riwaayad kale iyaguna waa jiraanoo qaar ay soo socdaanba وعn كعب بن cujر رضي الله عنه عن رsuل الlh صلى اه عليه وسلم qاal معqبaaت laa ykiib qاa'لهna أو فاacilهna معqبaaت waxa weeyaan waa kuwa la cirbiya yani cibaadada kale la cirbiyo oo salaadaha gadaashooda la yidhaaho laa yakiibu aanu khasaarin qaa'iluhuna qofka yidhaahaayo mise faaciluhuna qofka sameeya kuwa marka dubura kuli salaatin maktuuba salaad kastoo farad aba gadaasheeda ثaلaaثan وaثaلaaثiina taصbiixa وaثalan وaثaلaaثiina taxmiida وarbacan وaثaلaaثiina takbiira rawahu muslim marka kana marka takbiirtii afar iyo afar iyo soddon dhiga oo marka boqolkii sidaasay ku buuxa isagoo tahliishaba aan lala imaanin وعd بن أbي وqاaص رضي الله عنه أن رsuل الله صل سلم kaana yتacawd dubر الصلوaaت بhؤلاءi الكلمات ee anta intaynan ka bixin kii hore ajira xadiid cabdullahi ibni camr bn alcaasna isagu wuxuu dhahayaa toban toban in laga yidhaho toban toban in laga yidhaaho insha allah xagga noomka yuu isagu inoogu ilooda xadiid kaloo shan iyo labaatan shan iyo labaatan la yidhaaho laa ilaha illa allah iyadana in lagu daran iyo labaatan laga yidhaho boqol sida ku buuxsamaana isaguna u jiraa ya ah. koob iyo toban koob iyo toban ay ha qaar kaloo ah intaas marka waxa weeyaan taas nooca kasta oo la qabsadaba waa lagu helayaa ducada khatimkeeda ahaa sacd bn abi waqaas radi allahu canhu ayaa wuxuu ana rasul lah sal ly slam kaana yatacawadu dub salawaati salaadaha gadaashooda wuxuu ku bilaysan jiray bihaؤulaaءi limaati erayaalkan soo socda allahuma inii acuudu bika min aljubni wاlbkl alla waxaan kaa magan gelay fulaynimo iyo iyo dhabcaalnimo waacuudu bika an uradda ilaa ardali lcub waxaan kaa magan gelay in la ii celiyo cumriga ugu xun asaasaq in la eliyo oo carruurtii oo kale aan noqdo kaadid iyo waxay iska hagaajin karayn kharaf waacuudu bika min fitnati dunya adduunyada fitnadeeda iyo balaadeeda magan gelay waacuudu bika min fitnati alqabr qabriga fitnadiisa iyo imtixaankiisa iyo diisa iyo cadaabkiisaan kaa magan galay rawahu الbukhaarي وعn mعaadi رضي الله عنه أna رsuل اه صل ل سلم أخذa biyadihi gacantu tay faqaala ya mعaad mعaadow wallahi inii la uxibuk waan ku jeclahay allah ku dhaartay waan ku jeclahay ayaan badana ninka mucaadi rasuulka alla sal ly slam uu jecel yahay ee weliba uu ugu dhaaranayo inuu jecel faqaala wuxuu haddana wuxuu yidhi mucaad marka uma jawaabin nebiga sal alayh waali slam waxaanse soo marray labadiis hadda ka hor baan soo marray oo wixii uu dhahayo qofka la muxuu ahaayey uu qof inuu jecel yahay dar alle u jecel yahay oo midna uu ahaa axabaka ladii axbabtani ilah midna uu mucaakadakiisa uu ahaayo uu yidhi abshir ini samictu rasul la sal sl yaquulu kada kada aydan markaasuu haddana i uu yaa mucaad laa tadacanna fii duburi kuli salaة salaad walbaba aakhirkeeda inaad dahdo qul inaad dahdo allahuma acinnii calى dikrika wa shukrika wa cibaadatik alla igu caawi dikraaga iyo shukrigaaga iyo cibaadada wanaageeda rawaahu abu daawuuda bisnin صaxiix waa sida u sheegay xadiidku saxiix weahu alalbani fi صaxiix jaamic صayr wa sharx الطaxaawiya xadiidka marka hore inoo soo hormaray saddex boqol sideetan afar وعn abi هuرaرaةa رadي الله عanه أna rasuul الlah صل ل sلم qaal إida تشhهda أxadكم midkiinkuu تixiyaadsado falyacid biاllahi min arbac afar allah ka magan galo yaquul wuxuu dhahayaa allahuma inii acuuduka min cadaabi jahannam alla waxaan kaa magangaya cadaabka jahannam waa min cadaabi alqabr qabriga cadaabkiisa wa min fitni almaxyaa walmamaat nolosha iyo geerida fidooda wa min shari fitnati almasiixi addajaal ilowgii beenaalaha fidisa sharkeedan kaa magangelaya rawah muslim fartaas haka cawdi bilaysto marka waa amar rasuulka alla sala allau alay wasalam uray marka a'immada qaarkood waajibba dhigaan kan uu amray nebigu alla sala allahu alayh waali wasalam wa can caliyi radiallah anhu qaala kaana rasul lah sal ly slm idaa qaama ila salaa salaada markuu u kaco yakuunu waxaa ahaan jira min aakhiri maa yaquulu bayna tashahud salaam watasliim ataxiyaadka iyo salaamo naqsiga dhexda waxaan jiro salaaddiisa ugu danbayn jirtay intaon ka horaysa inuu sidantada soo socda yidhaaho xadiidkan cali radi allahu canhu waa xadiid ugu dheer axadiidka adkaarta salaada ka hadasha oo ducaa-ul iftitaaxa ilaa salaamo naqsiga yuu rukni baba wuxuu dhahay jiray uu soo sheegay marka hadda طrف xadiidkii ka mida weeyaan in laga soo bilaabo wajhtu wajhliladi fadr الsamaawaat laga soo bilaabo ilaa kan kada soo socda hadda la yidhaaho uu kolkaana saas u dhihi kolkaana saas jira u dhahay marka wuxuu jiray allahuma allahuma اغfir lii ma qadamtu وma أخrtu allow ilaaf wixii aan horeysiisay iyo waxaan dambaysiistayba wamaa asrartu waxaan qarsaday iyo wamaa aclantu waxaan muujistayba wamaa asrartu waxaan ku xadgudbay wama taclamu bihi minii waxaad iga og tahay anta almuqdimu adaaka wax horumariya ah wa anta almu'ahiru adaaka wax dib u dhiga ah laa ilaha illaa anta kulli caalam jir adiga mooyaane taasa ugu dambayn jir salaamta horteed yidhaaho wa can caaishaةa radi allahu an qaalat kana الnabiyu sal ه alay slam yukhiru an yaquula fii rukuucihi wa sujuudihi buu wuxuu badin jiray in ku dhaho subxaanaka allahuma anta almu'ahiru adaka wax dib u dhiga ah laa ilaha illaa anta kulli caabidaa wa jir adiga mooyaane taasa ugu dambayn jirtay wuxuu salaamta horteedii wa can caaishaةa radi allahu canha qaalat kana الnabiyu sal slam yukhiru an yaquula fii rukuuci sujuudihi buu wuxuu badin jiray in ku dhaho subxaanaka allahuma rabbana wabixamdika allahuma اغfir lii sidaa inuu yidhaaho sujuudiya rukuuc uu ku badin jiray iyo majastaba taasna marka waxaanu soo marray markii aakhir cumrigiisa in ahayd kolkaas oo kolkii la weydiiyeyna uu sheegay calaamad baa alla wa watacaala ummaddayda uga siiyo oo amray kolkaa calaamadda arko inaan erayadan tala dhaho aan badiyo calaamad yarayaani waan arkay weeyaan idaa jaa nasr llahi alfatx wacanha radaahu canha kaana rasuulu llahi sal alيه ali ana rasul lah sal sl kana yaqulu fii rukuucihi wa sujuudihi subuuxun quduusu rabu lmalaa'ikati waruux saasuu dhihi jiray subuuxun quduus rabulmalaa'ikati wa ruux wuu dhiray marka subuux rukuucda iyo sujuudda labaduba weeyaan subuuxun quduusun saasuu dhihi jiray macnana wuxuu leeyahay rukuucii wa sujuudii liman huwa almubaaligu fi lati waطahaara marka waa subuux iyo quduus labadaba isku weeyaan waa midka ceedlaawaha weeyaan rabulmalaa'ikati wa ruux ruuxdaas marka maxay tahay ruuxdu waa jibriil waa layaha naزlahu ruuxu اlqudusi ba alle waa ka subxaanaه watacala qur'aanka uu ku sheegay inuu ruux yahay nooc malaa'igta ka midana qaar waa ku sheegaa muslim wa can ibn cabaasin radi lahu anhuma ana rasul lah sal l slm qaal faama rukuucu facadimuu fiihi rabba rukuucda rabbi ku weyneeyey oo subxaana rabbi cadiimi dhaha wa ama sujuudu fahiduu fi ducaa sujuuddase dadaala ducada oo ku ducaysta faminun an yustajaaba lakum wuxuu ku isan yaho ku habboon yahay in maxaa laydinka aqbale kanu wuxuu ahaa xadiidkan kadu sababuu lahaa sababkiisu wuxuu ahaa inuu u sheegay in laga rabay inuu rukuucdiiyo sujuudda qur'aan uu ku aqriyo oo awalkiisu wuxuu ahaa alaa wa inii nuhiitu an aqra'a alqur'aan raakican aw saajida war hooyaani waa lay reebay inaan qur'aanka aqriyo anoo rukuucsana sujuudsan ama sujuud marka mar rukuuc facdimu fihi rabb ama sujuud faاjtahiduu فيه min adducaa saasuu yidhi marka oo shay waliba marka dikrigii buu leeyahay rukni walbaba dikri buu leeyahay rukuucdiiyo sujuuddu marka waxay leeyahay ar u gaaray leeyihiin oo qur'aan akriska marka sidaa daraaddeed baa looga rebo waa mamnuuc qur'aanka in lagu aqriyo sujuudda iyo sujuud iyo in lagu aqriyo وعn أbي هريرة رضي الله عنه أن رsuل الله صل سلم qاaل أqرب ma ykun min ربه وهuوa sاaجد faأkhiru addoon si uu ahaado ugu dhowaansha badan yahayo waa kolka uu sujuudsan yahay ee ducada badiya marka tanuna xadiidkii hore qطcadiisii dambe ayay la mid tahay oo in ducada lagu badiyo sujuudda lagu badiya rawaahu msلم وعنه رضي الله عنه waxaana xadiidkaasuna wuxuu ku imaan doonaa ألف وarبع ثمانية وتسعين buu ku imaan doonaa mar kale وعنه رضي الله عنه أن رsuل الله صلى اه عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهma اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأول وآخرة وعلانيته وسره allow dembigayga ii dhaaf dhammaan diqahu kiisa dhumucda yar dhuuban yani yar iyo wa lahu kiisa weynba wa أwalahu وآkhirahu kiisii hore iyo kiisa dambaba calaaniyatahu wa sirah kiisa daahirkihi iyo kiisa qarsoonba saasuu dhihi jiray rawahu muslim wa can caaishaةa radi allahu canha qaalat iftaqadtu الnabiya salى اllahu alيه waslm nebiga ayaa waayay daata laylatin habeen ugu sheeka waay fataxasastu waan taa taabtay oo guriguna ilan iftiin ma aanu lahayn marka waxay ka baqday inuu masayr baa waxoogaa qabta inuu haweenka kale aado markaasay fa -idaa huwa raakicun ow saajid waxaan la kulmay rukuucsan ama sujuudsan yaquul oo leh subxaanaka subxaanaka wabixamdika laa ilaha ila anta sidaa leh wa fii riwaayan fawaqacad yadii gacantaydaa ku dhacday cal qadamayhi calaa calaa guhiisa ayay ku dhacday xadiidkan wuxuu ka mid yahay xadiidka loo soo deliishado taabashada haweenka iyo raggu ay istaabtaan ee taabashada caadiga ihi gaar ahaan muxuu ahaye ninkii naagtiisa ah inayna salaada jabinayn rasuulka sal ly slm isagoo salaaddii ku ayay taabatay caaisha radia allahu canha isaguna isagoo salaada ku jira waa taaban jira oo ku toosin jiray kolka iyadoo dhinac jiifta wa huwa fi lmasjidi isna masjidka uu ku jiro wahum suubataani labadiisa lugoodna ay dagan yihiin oo kor u qotomaan oo weliba cirhbuhna isku dhegsan yihiin cirhbuhna isku dhegsan yihin wa huwa yaquul isna uu leeyahay laa ah, wuxuu leehay allahuma inii acdu ridaaka min sakhatik وبمcاaفاaتiكa miن cdتiك أعuudu bka mink laa أxsيi an عlayka أnta kama أثنayta عlى نفسiك رwاه mسلم اللهma إنii أعuudu برضاka allow raalli ahaan magan gelayaayo min سkطika carad ka magan gelaya waa laba صifo alle uu leeyahy subحaanaه وataعala oo midna la magan gelayo midna cararayo وبمcاaفاaتiكa miن cquuتiك cafiskaagaan magan gelayaa ciqaabtaad magan gelayaa وأعuudu bika adaan magan gelaya minka adaan kaa magan gelayaa laa أxsana an عalayk ma koobi karo ammaan anta kamaa ahnayta calaa nafsik adu sidaad naftaada ku ammaantaad tahay adaa is yaqaana alla subxaanahu wa tacala sifaadkaa ka yaqaana rawahu muslim kolka haddii nebigu sala alla alay sl uu leeyahay ammaanta ma koobi karo qof kalka alla ammaantiisa koobi kara miyaa jira marka si isaga is yaqaana si isku sheego weeyaan isaguna yaqaano inta isaga ka soo hadhay oo si isaguna ku sheego weeyaano alla subxaana wa tacala sifaadkiisa lagu yaqaanaa sifaadkiisaana sida ay u sheegaan allihi rasuulkiisu ay sheegeen weeyaan xadiidkan kadana waxa macnaa ah oo aynu soo marray kan uu leeyahay acuudu bika minka waxaa kala mid ah xadiid hadda ka hor aan soo marray oo ayay laa malja walaa manja minka ilaa ilayk laa malja minka walaa laa malja walaa manja minka ilaa ilayk xadiidkii albara ibni caazib radi allahu canhuma ee ku saabsanaa dikriga hurdada iyo aadaabtiisa an sacd bni abi waqaas radi allahu canhu qaala kuna cinda rasuli l sl rsulka allaan la joognay faqaala yacjizu axadukum midkiin miyuu ka cajizayaa oo ka waayayaa an yagsiba fii kulli yawmin alfa xasana inuu maalin walbaba kasbado kun sannadood fasa'alahu saa'ilun min julasaa'ihi qof oo raggii la fadhiya ka mida midabaa su'aalay yagsiba alfa xasana sidii u kasbaayaa xasanadood qaala markaasu wuxuu yihi yusabxu mi-ata tasbiixa boqol tasbiixood buu tasanayaa fa yugtabu lahu alfu xasana kun xasanaa loo qorayaa aw yuxaqu canhu alfu khai'a mise waxaa laga ridayaa kun dembi baa laga ridayaa muslim eh, rawaahu muslim eh, markaa ku noqonaysaa kun xasana ku noqonaysana waa eh, muxuu ahaayey daciifkii weeyaan boqol loogu dhufaayey riwaadan marka saasay leedahay ow bay leedahay qaala alxumaydiy kadaa hu fii kitaabi muslim sidaasuu xaggana ugu soo arooray kitaabu muslim aw yuxadu ugu soo arooray qaala albarqaaniy abubakr albarqaanina wuxuu rawaahu shucbatu wa abu cawaana wa yaxya alqaطaan can muusa aladii rawaahu muslimu min jihatihi faqaaluu wa yuxadu biqayri alifin waxay ka dhigeen wow dhigeen oo marka iyagu ruwaaduna waxay ku wariyeen inuu inuu labadaba la isugu darayo kun sanana loo qorayo kun sayaana laga ridaayo riwaayada muslimse iyadu way sheegtay inuu awba sheegtay ama kanaan loo samaynaya ama kanaan samaynaya saasuu marka ku wadaa inuu rajaxo riwaayada غayr muslim inuu rajaxo oo riwaadantada uu ka dhigo shaarida uu ka dhigo laakiin muslim naftiisa sidaa uu ka wariyay owda ah waa mutaabiciin buu leeyahay oo ibnu numayr iyo yacla ibnu cubayd yaa iyaguna ay wariyeen owba iyaguna ku wariyeen oo owdaasna marka waxaa ka wariyey iyagana axmed riwaayada axmed baa iyaduna sidaa tirmidina isaguna wuxuu wariyey wowduu ku wariyey tirmidi iyo iyo iyo nasaa-i labaduba waxay ku wariyaan iyaguna wowbay ku wariyaan macnuhu waxaa weeyaan riwaayo walba waxay leedahay wax rajaxaa bay leedahay ow mid dhahaysa iyo mid waa dhahaysa labaduba mid walba waa jiraa marka riwaayadaas musla wowda keli awda dhigaysaana iyado ligeed meelma taagna laakiin kuwa kale kolley ka fara badan وعn أbي dr رضي الله عنه رsuل الlh صلى الله عليه ولي وسلم qاal يصبح عlى kuli سلامة min أxadiكم صدقة waxaa ku waaberisanaya kastoo xubnaha midkii ka midaba sadaqada waa berisanaysa maalin kastaba fakulu tasbiixatin sadaqa subxaana allahi kasta waa sadaqa wakulu taxmiidatin sadaqa wakulu tahliilatin sadaqa wakulu takbiiratin sadaqa waamrun bilmacruufi sadaqa wanahyun can ilmunkar sadaqa wayujziu min dalika intaasoo dhanna ka gudaysa ragcataani yarkacuhumaa min adduxaa rawaahu muslim waana soo marray xadiidka kada laba goor baan soo marray oo ألف ومئة وأربعين ومئة وتمنت عشر labadaas ba ku soo maray وعن أم المؤمنين جويرية بنت ليث رضي الله عنها ana nabiya sala allahu alay slam kharaja min cindiha bukratan aroou agteeda ka baxay guriga uu ka baxay salla subxa markuu subaxa tukaday wahiya fii masjidiha iyaduna meeshii ay ku tukay ay joogtay fadhido uma rajaca waa soo noqday bacdamaa adxaa intuu barqaystay barqa dambe soo noqday wahiya jaalisa iyana meesha ay fadhida radia allahu canha faqaala markaasu wuxu uhi maa zilti cala alxaali alatii faraqtuki calayha miyaadan ka helin xaaladii aan kaagaga tegay qaalat bay tii yani ma aanan ka zuulin faqaarkaasuu wuxuu yidhi annabi صلى اه عليه laqad qultu bacdaki arbaca kalimaatin كلiمaaت mara intaan kaa tegay dabadeed afar kelimaan saddex goor ku hadlay lowzinad haddii loo miiزaani lahaa bimaa qulti mundu اليوم maanta oo dhan waxay adisay lawasanad loo miiزaanmi lahayd waxaa subxaana allahi wabixamdihi cadada khalqihi waridaaa nafsihi wazinacata carshihi wamidaada kalimaatihi taasaan saddex goor ku celiyay afartaa subxaana allahi wabixamdihi cadada khalqihi waa mid waridaa nafsihina waa mid kale zinata carshi saddexaad waa midaada kalimaatihina mid kale wey rawahu muslim saddex artaa kelimadoodun baan saddex goor ku celiyey oo wixii maantao dhan aad aqriyaysay haddii loo miisaami lahaa u miisaami lahayd taasuna marka waxay noqonaysaa erayada nebiga sala allahu alayhi waali wasalam ee xulka ahee inay ka qiimo badan yihiin waxa dadka kale uu ku ducaysto ee ku dikriyo wa fii riwaayatin lahu subxaana allahi cada khalqihi subxaana allahi ridaa nafsihi subxaana allahi zinata arshihi subxaana allahi midaada kalimaatih oo mid walbaa keedii ku la celiyo wa fii riwaaya marka riwaaya labada riwaayadaba muslim baa wa fii riwaayati tirmidiy tirmidi riwaayadiisuna waxay ahayd أucallimuki kalimaati taquuliinaha miyaana ku tusinaynin erayo ad dhahdo subxaana allahi cadada khalqihi subxaana allahi cadada khalqihi subxaana allahi cadada khalqihi oo taa saddex goor uu sidaa u celiyo subxaan ridaa nafsihi subxaan allahi ridaa nafsihi subxaan allahi ridaa oo iyadana saddexa subxaan allahi zinata carshii subxaan zinata carshii subxaan allahi zinata carshii oo mid walba saddexdaas saa isu raaciyo subxaan allahi midaada kalimaatihi subxaan allahi midaada kalimaatihi subxaan allahi midaada kalimaatihi afartii kelimo oo mid walba saddexdoodii isu marka saddexdaa kayfiyadood ee waalidada ah midkii la doono ayaa kara midkii la doono waa loogu isan subxaan allahi subxaana allahi cadada khalqihi subxaana allahi wabixamdihi cadada khalqih waridaaa nafsih wazinata carshih wamidaada kalimaatih oo saddex buu celiyo bas iyo isagoo la yidhaha subxaana allahi cadada khalqihi subxaana allahi ala nafsihi subxaana allahi zinata carshihi subxana midaada kalimaatihi iyo middan sadaxaad oo iyadu kuwa kale ka wada badan oo la dhahayo subxaanlahi subxaana allahi cadada khalqih subxaana allahi cadada khalqisaa lagu celiyay subxana allahi rida markaan afarteed mid walba afarteeda goor laysu raacinayo oo subxaana allahi alxamdu lilahi iyo muxuu ahaayey mid walbaba alxamdulilah kuma jirto subxaana allahi oo afarteedii afar lasraaciyo subxana allahi rida nafsi lasraciyo midaada kalimaad mid walba afarteeda laysu raaciyo saddexdaa kayfiyood la doonaba waa loo samayn karaa xadiikan marka riwaayadaas tirmidideedu saxiixo weeyaan oo waxaa kala wariyay nasaa-i iyo ibnu xibbaan baa wariyey صaxaxahaa asheikh اlalbani fi saxiix jam صغيr وعn abi muسى الأشcariي radي الله عanه عn النabiy slى الlه عليه وsلم qaal مثل اladي ydkuru rabh wاladي laa ydkurه مثل الxayi والmayit rawaه الbخaariي qofka rabbigii u cibaadaystay ee dikriga alla badiya dikriga aan dikriga alla aan aqoonina qaabki waxay la kala mid yihiin qof nool iyo qof dhin rawahu الbukhaarي wa rawaahu muslimu faqaal isagu wuxuu yihi mahalu اlbeyt اladii yudkaru اllahu fiih wاlbeyt اladii laa yudkaru اllahu fiih mahalu اlxayi wاlmayit tiisu ka dhigay marka oo guriga qofku ku jira guriga lagu cibaadaysanayo dikriga alla lagu badiyo guriga aan lagu cibaadaysanaynin ee dadu qaafiliin ay yihiin waxay la kala mid yihiin qof dhintay iyo qof mayda qof dhintay kabihiisaa dhaamoo kaleda ilaahayn marka qof dhintay iyo qof nool inta ay kala badan yihiin waa la fahmi karaa marka saasay fican yihiin qofka daakirka iyo qofka qaafilka ama muxuu ahay maxalu dikri iyo guriga maxal lgafla وعn أbي هuريرaةa رضي الله عنه أن الله صلى الله عليه ولي وسلم qاal yaqul allahu tacaala alla wuxuu dhahaa ana cinda dikri caybii anugu waxaan joogaa addoonkaygu meesha iga filanayo su iga filanayaanu ahay waana macahu idaa dakaranii aniguna waan la jiraa marxuu saayo fain dakaranii fii nafsii hadduu naftiin ugu xuso oona dad uuna maqashiino dad aan igu xusin dakartuhu fii nafsii wain dakaranii fii mala'in dakartuhu fii in khayrin minhum jamaaca tiisa ka khayr badan baa calayh markaana qof la moodayo inuu nool yahay oo naf u leeyahay oo faa'iido uu leeyahay oo la ammaanayo oo bakti oo kale ahoo wax faa'iida iyo qiimaha alla agtiisa aan kula subxaanahu wa tacaala waxaanan xusuusannahay xadiid xudayfa sidaan ku soo marray uu nebigu sala allahu caleyh wasalam uu u inkiraayay dadka inay ammaanayaan nin oo leeyihiin rasu fiicana fariidsana nashaad badana caqli badana ladiifsana oo qalbigiisana wax iimaaniya una ku jiro alaykum asala waraxmatullah imaanka iyo camalka saalixa ah yu alla subxaanahu wataala dadka uu ku qiimeeyaa rawaahu muslim waxaan jeeda muttafaqun calayh wa canhu radia allahu canhu qaala rasuulu llahi sala alla alay slam sabaqa almufaduun waa badiyeen kuwii alaabta alaabta yaraayo kuwa waxba ku rarayn ee cadaysimaha ahaabaa bey qofkaan alaab wadanin ee kasiha mujarad ah kaasaa mufarid layla iyo neefka cadaysimaha wax ku rarayn iyo qaalu markaas yidhi wama almufariduuna yaa rasuula allah mufaridiintaasu maxay yihiin mufaridiinta aad sheegaysaayo maxay yihiin bay yidhaaheen yaa rasuula allah qaala markaasuu lakiruuna allaha kaiira wadaakiraat waa kuwa dikriga alla badiya dikriga alla aada u xusiiyo iyo oo ragga iyo kuwa haweenkaa weeyaan ruwiya almufaridu tashdiid الra wa takfiifa mufridun labada la wariyey wاlmashhuur اladii qalahu اljumhuur tashdiid sida mashhuurka ah jumhuurta ay wariyeen waxa ay yidhaahaan ay wariyeen in la shado mufariduun la yidhaaho وعn jaaبir رضي الله عnه qال سمعtu رsuuل الlه صل ل يقول أفضل الذikr lا إلaha إlا الله rawاه التirmidي وqاla xadيiث xasن waa lou yihi xadiidku xasan weeya xasنhu في صحيح الجامع الصغير dikri waxaa ugu fadli badan laa إlaha ilا الlah وعn cabdاللahi bsr رضي الله عnه أna رaجuلا qاla ya rasuul ا إن شhرائع الإسلام qad kahurat عlaya faأخbirnii bشhayءin أshabaثu bه islaamnimada sharaa'ic yani axkaamteedii iyo dikriyaalkeedii iyo ay ugu fara badatay eh wax aan qabsa ii sheeg shay keliya oon qabsadon ku dhega iiga sheeg bay u kala baahday qaala markaasuu uhi layazaalu lisaanuka raba min dikri illaah carabkaagu waa inuun ka zuulin mid dikri alle ku qoy dikri alle oon carabka ku hay kaa doontaadu ka dhigo kaasaa wax walbaba marka ku jamcinaya oo keliya haddaad rabto ood qabsato oo sharaacigan oo dhan kuu soo kooba dikriga allah waa inaad badiso dikriga allana adu noocaa doonaysa ka dhigo carabka un oo qafle iyo bilaash iyo sheeka bilaash iyo waxaasuun ha isku shuqlin rawti waqaala xadiidun xasan xadiidkuna saxiix weeyaan saw fii e, saxiixi aljaamic asagiir waalkalimi اطayib an jaabiri radi allahu canhu an nabi qaal man qaala subxaana allahi wabixamd qurisat lahu naklatn fi ljanna subxaana allahi wabixamdihi hal mar yidhaaha geed timiraa jannada loogu tallaa geed timiraa jannada loogu tallaalaa halkii marbaba marka maalintii hadduu goor yidhaah hadduu malyuun goor yidhaaho dhulka jannada soo cidhiidhiya mayso oo waa ballaaran tahay oo waliba wuxuu doonaa hadduu ku tallaasho haddana ziyaada unbaa ka soo hadhays yuuna isku yaraynin marka qofna isagoo halka iska fadhiyo oo iska nasan waxaana u ahay hal mar kale yidhaha geed janna loo tallaalay rawaahu abu daawuuda wa qaala xadiid xasan waana xadiidku saxiix weeyaanoo saxaahu fi jaamic sagiir waxaana soo maray subxaana allahi wa qofkii boqol goor yidhaaha mintii in dembigoosa oo dhan lafayo walow hadday xunbada badda oo kale isuu la mid yahay in kastaba ha badnaadee in loo dhaafayo mar dambi iyo beer jannaad oo tallaalo bustaan jannaad loogu tallaalo yuu qofkii ku helayaa wa can ibni mascuudin radi allahu canhu qaala rasuulu lahi sala allau alيyh wali wasalam laqiitu ibraahim sala allahu alayhi wasalam laylata usriya bi ahin baan la kulmay ma habeenkii la i guuriyey qaala markaasuu uhi yaa muxamed aqri ummataka mini salaam ummaddaada iga gaarsii salaam gaarsii wa ahbirhum uga warran أnna tatayibatu turba jannadu inay ciid fiicay cadbatu lmaa ay biyo macaani wa annahaa qiicaan inay tahay dhulnaan ah waasic ahoo siman ay tahay oo buuro iyo godad iyo dhagxan iyo aan lahayn iyo qaadi aan loo baahanaynin wa anna diraasa tallaalkeeduna subxaana allahi walxamdu lilahi walaa ila allah allahu akbar inuu sidaa yahay tallaaluna rawahu tirmidi wa qaala xadiidan xasan xasan weeyaan oo sidaa u sheegay xasan fi saxiixi aljaamic الصagiir وعn abi dahi radi allahu canhu qaala qaala rasul اlahi salى اllahu عalيyh wali wslam alaa unabi'ukum bkhayri acmaalikum waأskaaha cinda ykikum miyaanan idinka warramaynin camalka u khayr badan ee idinku ziyaada iyo daaritaan badan rabbigiin agtiisa wa arfacihaa fii darajaatikum darajooyinkiinana sarraysiin badan wa khayrin lakum mid idinka fiican min infaaqi dahabi wاlfida dahab iyo bixintood wa khayrin lakum idinkana fiican min alqow caduwakum inaad cadowiinna la kulantaanoo fatadribuu acnaaqahum qoortooda aad jaan oo madax ka jartaan wayadribuu acnaaqakum iyagu dilaan oo madaxa idinka jaraan qaaluu balaa maxay yidhaahaan qaal markaasu wuxuu yihi alaykum salaam dikru llahi tacaala waa dikriga allah saxiix waa xadiidkuna saxiix weeyaan oo waxaa wariyey tirmidi baa wariyey wa qaala iyo muxuu ahay alxaakim wa qaala xaakim abu cabdillahi isnaaduhu saxiix waana uu sheegay alxaakim naysabur uu sheegay oo xadiidku saxiix weeya saxaxahu fi takriij takriij tarb iyo saxiix aljaamic الصagiir buu labadaba ku sax yeelay sheekh alalbani iyo saxiix sunan sunani tirmidi marka sidee buu uga fadli badnaanayaa dikriga alla jihaadkaan soo maray inuu rasuulka alla sala اlه alay slam uu yidhi ma jiro wax jihaadka u dhigmaayo ma jiro ilaa xaalad aan la karayn oo soo tilmaamay mooyaane waxa weeyaan sida uga fadli badnaanayaayo waxaa weeyaan dikriga alle iyo iyo jihaad oo biduuni dikrillaahi ah marka la fiiriyo kolkaas waxaa weeyaan waxaa ka fadli badan dikrigo mujarad can iljihaad iyo jihaadka mujarad can dikri illahi labada haddii la iska rabdhigo dikriga alla fadli badan wacan sacd bni abi waqaasin radia allahu canhu anahu dakala maca rasuli llahi sala allahu alayh waali wasalam nebiga sala allahu alay slam jirkiisu u galay cala mra'atin haweeney oo bayna yadayhaa nawan horteeda ay lafa timireed yaalaan aw xasa dhagxan tusabbixu biha ay ku tasbixsanayso oo dhanka u gurayso hadba dhan u gurayso oo tusbax kale ay ka dhiganayso haweenaydaasuna marka waxay ahayd juwayriya ahayd misriya ahayd faqaala markaasu wuxuu yihi أخbiruki bima huwa aysaru calayki min hada aw afdal waxaan kaaga warramayaa midkan kada kaaga khayr badan bu kaaga hawl mise mid kaaga fadli badan buu yidhi faqaala markaasuu yihi subxaana allahi cadada ma khalaqa fi الsmaa wa subxaana allahi cadada ma khalaqa fi اlأrض subxaana allahi cadada ma bayna dalik وسubحaan الlah cadada ma huwa khaalq والlahu أكبر mil kuna intoo kale والحamdu لlah mil dalik xamdu llah intoo kale وlaa ilaha ilا اllah mil dalik وlaa xawla وlaa quwata ila bالlah mil dalik rawah bidi waqaala xadiiث eh, xasan saas uu dhahay eh, imaamu التirmidi radي allahu taعaalى canhu xadiidku xasan weey xadiidkuna xasan meaha waa ضaciif oo sababtu ku ضaciifayna waxaa waan sacd ibn abi waqaas radia allahu canhu waxaa xadiidka kale ka warisay gabadhiisa oo caaisha la dhihi jiray caaisha bintiisna waxaa ka wariyey nin la dhihi jiray khusayma khusaymahaasuna marka wuxuu ahaa nin majhuula buu ahaa nin majhuula xaalkiisa la aqoonin buu ahaa marka xadiidku sidaas daciif buqay wadaadkan kadu wuxuu leeyahay xadiidkan maca dalika waxaa saxiix yeelay ibn xibbaan alxaafid ibn xajarna maal iktaar buu ku saxiix yeelay lakiin alxaafid ibn jar kolku iyo ibn xibbaaniyo markay saxiix yeelayaan asl xadiid bay ka wadaan oo xadiidkii sacad ibn abi waqas ee hadda ka hor aan soo marray ee aanay ku jirin dikru nawa warxusa aynay ku jirin kaasuu saxiix buu ahaa marka kaasay ka wadaan mooyaane xadiidka oo sidantada ahoo maca ah maxaa alaabta ay ku tasbiixsanaysaa kanuu daciif weeyaan laakiin xadiid oo inuu nebigu sala allau alay waslam haweeney u salay oo muxuu uu hadal u sheegay dikrigeedii wax ka fadli badan waa kii amaraba ahayde juwayriye iyo sacd ibn abi waas radi allahu canhumaa labaduba ay warin jireen oo kaasoo ah, ah, ah. ayb kan riwaayada sacdi ee kale iyada aynaan soo marin laakiin tii soo maray sacdina isaguna qisadaasi kaloo isu wariyey oo tan dadaan ahayn oo aan ahayn dhagxantani gurguraysa iyo damdaba aan ahayn marka labadaas waa saxee laakiin riwaayanteed ay ku jirto oo dhagxi ku tasbiixsanaysay ama lafatimireed bay ku tasbiixsanaysay oo dadka qaarkood ay u daliishadaan tusbaxa ku isticmaalkiisu inuu mash yahay taasu marka xadiidkaad u daciif weeyaan laakiin tusbaxa ku tasbiixsigiisa aahaar mancaab oo laga qaadanayo waa jiraan oo bacdu saxaaba ridwaan ullahi calayhim qaarkood waxay lahaayeen kiis yaroo muxuu ahaa dhagxan iyo lafatimireed saas iyo loogu soo guro oo loo soo dhigo kolkay tukadaan majliskooda iyagoo fadhiya oo loo dhiibo oo marka ay ku tasbiixsadaan qaarkood xadka gunguntan bay lahaayeen laakiin rasuulku sala allahu alayh waali wasalam wuxuu ahaa wuxuu ku tasbiixsan jiray farihiisa fariisuu ku tasbixsan jiro weliba gacanta midigta ah ku tasbiixsan jiray sida uu xadiidka cabdullahi bn camr bn alcaas radi allahu canhuma uu sheegay marka kolley waxaa ka fadli badan in faraha lagu tasbiixsadaa in eh, mxuha tusbax iyo wax kale lagu tasbiixsado ka fadli badan waa kuu nebigu sala allahu alayh waali wasalam haweenka gaar ahaan tilmaamay uu yidhi farihina ku tasbiixsadaa waa su-aali doonaaye waa laga hadlin doonaaye laakiin qofkii muxuu ahay eh, alaab kale tusbax iyo waxaas ku tasbiixsaduuna isaguna saxaabadaa kaga daydana laa ba'sa bihi in shaa allah wacan absa radi allahu canhu qaala qaala lii rasuulu llahi sala lla alay slm rasuulka allah wuxuu yidhi alaa adulluka calaa kanzin min kunuuzi iljan miyaanan ku tusinaynin khasnadaha jannaad ka mida qultu balaa yaa rasuula allah qaala laa xawla walaa quwata illa billah wa laa xawla quwata illa billah waa kanzi oo kunuuz jannada ka mida muttafaqun calayh baabu dikr الlahi taعaalى qاa'ma وqاacida ومضجعا محdiثا وجuنuبا وxaaئضا إla الqur'an falaa yaxilu lijunubin walaa xaa'id dikriga alla oo xaalad kastaba qofku isagoo taagan isagoo fadhiya isagoo socda isagoo jiifa isagoo wayse qaba isagoo janaabo qaba iyadoo haweenay dhiiglaah dikriga alla had iyo goor si kastaba in loo badiyo ilaa wuxuu leeyahay qof qur'aanka oo isagu aanu banaanayn qofka janaabo qaba iyo haweenayda xaada ah aan u banaanayn mooyaane istidnaaha mas'aladantada uu ka soo reebay oo uu leeyahay xaadada iyo banaana muxuu ahaye iyo qofka junubka ee uma banaana xadiid isagu ma sheegayo daliilkeeda ma sheegayo laakiin in sha allah kitaabka kitaabkan ku xigi doona buluqulmayaan daliilkiisa iyo wixii ku jira iyo aan ku gaari doona xadiidka arrintaa loo daliishaday iyo wax munaaqasheeda jirta qaala allahu tacaala إن في خلق السماوات واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم aayadda marka waynu soo maray waana soo mari doonaa in sha allah kolka hurdada laga soo soo dikriga la akrista inay ku jirto marka aayadduna waxay sheegaysaa dadka muxuu wax macnaheedu wuxuu yahay sanadkii iyo ardada abuurkooda iyo isbabedelka habeenkii maagta isbebedelayaan calaamooyin waaweyn baa dadka caqliga ugu sugan dadka caqliga lehuna waa kuwe maaha kuwa shahaadaadka waaweyn haystee mufakiriinta la yidhaahe khubarada la yidhaahee soo saara muxuuah muxua ah, waxyaalaha sanaacaadka waxyaalahaas ka soo saaray ma aha falaasifada maaha waxaa weeyaan aladiina yadkuruuna allaha qiyaama waqucuuda wacalaa junuubihim waa kuwa rabbigooda u dikriyaya ee xaal kastaba iyagoo jiifa iyagoo taagan iyagoo fadhiya muxuu ahay dikri alla badi kuwaasaa kuwa caqliga badnaa leanna xaqiiqadii kay garteen xaqiiqadii kownka kuwa gartay waa iyaga kownka kadu inuu khaaliq leeyahay khaaliqaas inuu ku tasarufo in khaaliqaas lagu aqoonsado kownkan kada diraasadiisa kuwa gartay iyaga weeyaan saasay marka noqdeen dadka kuwa caqliga uga dhigay wa can caaishaةa radي allahu canha qaalat kaana rasuulu الlahi sal ه lay slm yadkur اllaha عalى kuli axyaanih rawahu muslim axyaani yani awqaatihi waqtiyaalkiisa oo dhan kafle iyo faraq aanu lahayn waqti kastaba dikra alla wuu dhali jiray rasuulku sal اllahu alيه alي wslam rawahu muslim وعn ibni cabaasin radي allahu canهuma an الnabiy sal ه lay slm low ana axadakum ida ataa ahla xadiidka soo socda isagu waxaa weeye waa dikru اljimac dikru اljimac weeyaan oo waa xirsi xir ilmaha iyo naftiisaba qofku u xirsi xidhanaayo waa arrintaas marka waxaa weeyaan siduu islaamku u daryeelaya ilmaha salaaxooda iyo in laga shaqeeyay tababarkooda iyo ababintooda iyo ugu dadaalaya weeyaan habeenka la filayo inuu ilmuhu calool galo yaa looga bilaabayaa xirsi shaydaanka looga xirsi markuu soo dhashana waa ka dhegta lagaga adeymo oo adaankaade waa ku shaydaanku ka carare ee uu necab yahay marka shaydaanka in laga celiyo intuu yar yahay iyo intuu mxuu kolkuu calool gelayo ku weynaadana quranaa'u suu'a iyo waxyaalahaas iyo adabdarradii iyo celiyo saasaa la rabaa oo khayrka lagu hogaamiyo oo وعn iبن cabاasi رضي الله عنهma عن النبي صلى اه عليه وسلم qاal لو أna أxadكم إida أtىa أهله yani araada yأti أهlahu hadduu midkiin markuu u tegayo xaasa qaala uu yidhaaho bismi illaahi allahuma janibna shana wajanib shayطaana maa razaqtana intaa kaliya nadiga bismi illahi yani magaca alla magaca alla ku galmoonaya wey allow shayطaan naga fogee waxaa siisana oo ubad-ana shayطaanka ka foge intoo keliya un hadduu yidhaaho faqudiya baynahumaa odhooda la qadaro waladun ilmo alla subxaanahu wa tacaala ilma siiyo habeenkaas lam yurahu wax ma yeelo yani lam yadurhu shayطaan shayطaan weligii wax ma yeelo ilmo xirsi xidha ahaanayaayo a muttafaq caleyh dadku marka waxay yeelaan tallaal waxa la yidhaah sameeyaan oo caafimaadka jismiga ah ayay ku dadaalaan oo islaamtu markay uur leed la tallaala dhowr goor baa la tallaalaa oo muxuu ahaayey iyada caafimaadkeeda iyo ilmaha cadkiisaba la daryeela ilmuhu ku dhasho waa la tallaa tallaal joogto ah oo cudro kala gagadisa qixi iyo dabayl iyo furuq iyo waxyaalaha laga taltallaalo ayaa la sameeyaa ma xuma ba taasoo in caafimaadka la ilaaliyo oo wixii caafimaadka u keenaya laga hortago qofkay ku dhahay laga daweeyo maxum oo wax wanaagsan weeyaanoo isku waa dar yeelayaa caafimaadka bani aadamka laakiin waxayna dadku aqoonin qofkii alla bartay ee ku dhaqmaaye mooyaane way shee laga tallaalo shaytaanba ma yaqaan haddee shaytaan waxa la yidhaahda haddaan eh, waxyigu sheegin allihii abuuray aanu sheegin wax shayطaan la yidhaahba ma inaan garanin marka rabi shayطaankaa abuuray ee dhibaatadu inoo yahay yaqaana ee inooga warramay siduu inoo dhaartay maxaa alle hortiisa inooga dhaartay marka aadam la abuuray kaasaa inooshay oo dawadiisiina ina siiyey marka dawooyinsi iyo waxaa weeyaan waxyaalihii laga xirsi yaa ka mid a ah inuu ilmaha kolka heesaa loogu xirsiyo muttafaqun calayh bab maa yaquuluhu cinda nawmihi wa istiqaadihi wuu dhahayo qofku marka uu seexdo seexanayo markuu soo toosayo can xudayfata wa abi darin radi allahu canhuma qaala kaana rasuul lah sal sl ida awaa ilaa firaashi markuu gooshiisa ku dheelmay wuxuu dhihi jiray bismika allaahuma axyaa waa muut magacaagaan allow ku noolahay oon ku dhimanayaa waida markuu soo toosana qaala wuxuu dhihi alxamdu lilahi aladii axyaana bacda ma amaatanaa waileyhi nushuur mahad waxaale allihii na nooleeyey intuulay dabadeed oo xaggiisaana hadhow naloo soo bixin doona isagaa nala horkeeni doona rawahu albukhaariy waxaanu ku iman doonaa alif arbacumiya amaaniya wa hamsiin baabu fadli xilaqi dikr xalqadaha dikra fadliga ay leeyihiin wa ilaa mulaasamatihaa yeeridda la isugu yeedhay laazimo oon la garab marin wannahyi can raqatihaa ligayri cudrin iyo reebidda la iska reega tago oo laga tallaabsado meel kale laga aado ilaa cudurdaar qofku inuu ku yimaado mooyaane qaala allahu wاصbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilغadaati ku sabirsii naftaada oo ku celi kuwa rabbigooda caabuda aroor iyo galabba jirkooda yadcuuna wajhahu iyagoo wejigiisa raba walaa tacdu caynka canhum indhahaagu yayna gudbin oo meel kale hawsi indha taagin xadda iyo sabab nusuulkeediina waa soo bara wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasul lah sal ly slam ina lilahi malkan yatuufuuna fi duruq alle wuxuu leeyahay malaa'ig oo tajidadka wareegta yaltamisuuna ahla dikr oo raadsanaya ahla dikrisanaaye dadka dikriga ah raadsanaya faidaa wajaduu qowman yadkuruuna allah marka ay helaan dad oo alle u dikriyaya anaadow way isu dhawaaqaan yani naadaa bacdan qaarkoodna qaar kale u dhawaaqaya halumuu xaajatikum war u kaalaya dantiinnii waxaad rabteen waa kana kaalay bay isdhahayaan fayaxufuunahum biajnixatihim ila dunya waxay ku hareereynayaan ay ku geyaan muxuu ahay baalashooda ilaa dulfuulfuulayaanoo ilaa sama dunyada ekrinka fayas'aluhum rabbuhum rabbigood baa su-aalaya wahuwa aclamu isagaana oo cilmi badane maa yaquulu cibaadii addoommahaygu maxay leeyihiin qaala markaasi wuxuu dhahay nabiguna sal l sl quluuna waxay dhahayaan yusabbixuunaka wayukabiruunaka wayaxmaduunaka wayumajiduunak way kuu tasbiixsanayaan oo way kuu takbiiranayaan oo way kugu xamdiyayaan oo way ku ammaanayaan marka waxaa weeyaan xuuxaax iyo bay leeyihiin iyo ma ayna dhihin iyo xumxum iyo tasbiix iyo takbiirii bay ku sheegeen fayaquulu markaasuu dhahayaa wahal ra-owni oo miyay arkeen fayaquuluun laa ma ra ra'owk fayaquul kayfa low ra ra'ownii say ahaan lahaayeen hadday arki lahaayeen qaala qaala nabiyu alay sal sl yaquuluuna waxay dhahayaan malaa'igtaasu low ra ra'owka hadday ku arki lahaayeen kaanuu ashadda laka cibaada way sidantada way ka cibaado badnaan lahaayeen waashada laka tamjiidan ammaantana way kaga daraar lahaayeen waaksara laka tasbiixan subxaanalaysigana way kaga badnaan lahaayeen ku subxaanalaysanayaan fayaquulu markaasu wuxuu dhahayaa famaada yas'aluun maxay weydiisanayaan qaala yaquuluuna yas'aluunaka aljanna jannay ku weydiisanayaan qaala yaquulu markaasu allana wuxuu dhahayaa wahal ra'owhaa oo ma jannadeeda miyay arkeen yaquuluuna markaasay dhahayaan laa wallahi yaa rabbi maa ra'whaa rabbi ow ma ayna arag qaala wayaquulu wuxuuna dhahayaa kayfa low ra'whaa seexaan lahayn hadday arki lahaayeen qaala yani qaala nebiyu sal ly slam yaquuluuna waxay dhahayaan low annahum ra'whaa kaanuu ashadda calayhaa xirsan waxay ku darraan lahaayeen dadaalkaay ku dadaalayaan wa ashadda lahaa talaban raadintay raadinayaan bay ku darraan lahaayeen wacdama fiiha ragba jacaylka ay jecel yihiin iyo himilada ay u hayaan ay ku aad ba u weynaan lahaayeen u weynaan lahayd qaala famima yatacawaduun maxay iga magangelayaan oo ka qaala yatacawaduuna min annaar naar bay kaa magangelayaan qaala fayaquulu markaasuu dhahayaa wahal ra'awhaa miyay naarta arkeen fayaquuluuna laa wallahi maa ra'awhaa fayaquulu kayfa law ra'awhaa say ahaan lahayn hadday arki lahaayeen qaala yaquuluuna low ra'whaa kaanuu ashadda minhaa firaaran way darraan lahaayeen carabka ay ka carabeeyaan sidan way ka darran lahayd wa ashadda lahaa makhaafa way uga cabsi badnaan lahaayeen qaala fayaquul markaasuu dhahayaa fa ushhidukum waxaan idin maragelinayaa anii qad gafartu lahum inaan u dembi dhaafay qaala fayaquulu markaasu markaasuu dhahayaa malakun min almalaa'ika malag malaa'igta ka mid a dhahaya fiihim fulaanun hebel baa ku jira laysa minhum ka mid maanu ahayn mid dembiile oo xun buu ahaayo iska soo maray meesha oo iska dhex fadhiistay kii hebel ahaa ee tuugga ahaa baa ku jira maalan buu dhahaya dembiilaha ahaa fayaquulu markaasu laysa minhum ka mid maaha inamaa jaءa lixaajatin danbu u yimid oo iskala fadhiistay qaala markaasuu dhahayaa hum اljulasaau laa yashqىa bihim jaliisuhum waa niman julaso ahoo aanu ku qadin qofka la fadhiistaayo isagana yani waan ku daray aya mutafaq عaleyh وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى اه عليه وسلم قال إن للahi ملaaئكة سyاarة alle wuxuu leeyahay malaa'ig wareegta socota buu leeyahay fudulan oo dheeraad ah dheeraad oo malaa'igtaa u qaybsan addoommaha acmaashooda qoridooda iyo waardiintooda iyo waxyaalahaas iyo arsaaqda iyo muxuaha maamulka wax sidaasa ah, alla u dhiibay ko dheeraadaho iyagu shaqo kale aan lahayn oo shaqadooda ay tahay xalqu dibri fudulan marka marka waxaa weeyaan waa kuwa eh, yani zaa'id ah ama fudulan waa jamcu faadil oo yani fudalaa kuwa wanaagsan ahoo muxuu ahaay darajaad sare leh yatabicuuna majaalis adikri raacayo oo raadinayo majaalisa dikriga majlisan fiihi dikrun majlis dikri hadday helaan qacduu macahum waa la fadhiisanayaan waxafa bacduhum bacdan biajnixatihim xataa yamla'uu ilaa ay ka buuxiyaan maa baynahum wa bayna asamaa'i dunyaa iyaga iyo inta samada soka inta udhaxaysa ay ka buuxiyaan fa idaa tafaraquu markay kala tagaan dadkii oy dikrigoodii dhammaystaan carajuu wasaciduu ila asamaa caraja iyo sacidana waa isku mid way korayaan xagga samada aadayaan fayas'aluhum allahu caza wajal alla wuxuu saalaya wahuwa aclam min ayna ji'tum xaggeed ka timaadeen fayaquuluun ji'naa min cindi cibaadin laka fi lard waxaan ka nimid addoommo kuwa ah dhulka aad ku leedahay agtoodaan ka nimid yusabixuunaka wayukabiruunaka wayuhalliluunaka wayaxmaduunaka wa yas'aluunak qaala wmaada yas'aluunii qaaluu yas'aluunaka jannatak qaala whal ra'w jannati oo jannadaydi may arkeen qaaluu laa ay rabbi ay rabbi yani yaa rab rabbiyow ma ayna arag qaala fakayfa low ra'w jannatii say ahaan lahayn hadday jannadeyda arki lahaayeen qaaluu waxay dhahayeen marka wayusabbixuunak wayna ku tasbiixsana waystajiiruunak way kaa magangelya dalbayaan qaala wamima yastajiiruunii maxay iga magangelayaan qaaluu min naarika yaa rab naartaaday kaa magangelayaan allahuma ajirnaa min naari qaal wahal ra'ow naari oo miya arkeen naartaydii qaaluu laa qaala fakayfa low ra'ow naari se ahaan lahayn hadday naartayda arki lahaayeen qaaluu waystakfiruuna ka dembi dhaaf bay ku weydiisanayaan fayaquul markaasuu dhahayaa qad gafartu lahum waacطaytuhum maa sa'aluu waajartuhum mima stajaaruu waanu dembi dhaafay waxay su-aalanayaana jannadii ana waan siiyey waxay iga magangelayaane naartii ana waan ka magangeliyo ka badbaadiyey qaala fayaquuluuna markaasay dhahayaan rab rabbi ow fiihim fulaan hebel baa ku jira cabdun khataa waa addoon dembiila oo dembi badan inamaa mara wuu soo maray oo iskala fadhiistay fajalas fajalasa macahum fayaquulu markaasuu dhahaya walahu gafartu isagana waa u dambi dhaafay hum lqowmu laa yashqaa bihim jaliisuhum waa niman oo aanu ku qadin oonu ku hungoobin qofka la fadhiistaa k iskala fadhiistay ayaa sidaa ku noqo majaalisu dikrigaasu saddex majlis mid walbaba waa noqda mid waxaa weeyaan dikrigan kada tasbiixda iyo taxmiidda iyo qur'aanka aqrinta iyo kuyaalkaas iyo ah waa noqdaa oo xadiidka riwaayadii horeba ay sheegaysay iyo riwaayadii dambeba ay sheegaya yusabixuuna ko yukabiruuna koa dhahaya yuhaliluuna waa alla ammaantaas midka kalena waxaa weeyaan majaalis ulwacd dadka la wacdihayo ee la irshaadinayo ee muxuu ahaayey la faraayo khayrka la farayo sharka looga digaayo midka kale saddexaadna waa majaalis اlcilm weliba kaasaana u fadli badan majaalisulcilmiga ahe xalaasha iyo xaraamta iyo dadka loo akriyayo saddexdaasuba marka majaalisudikri weeyaan wacanhu radi allahu canhu وعن abi saciidin alkhudriy radi allahu canhuma qaala qاla رsuل الله sal اه slam laa يقعد qوم niman ma fadhiistaan yadkuruuna allah iyagoo low dikriyaya ilaa xaفتhm lmalaaika malaa'igtaa waardiisa hareeraysa وغashyaتhm الرحمة axmed baa daboosho oo waa nasalat calayhim sakiina sakiinana waa ku soo degtaa walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh